hada kan kitaab lfadaail fadiyaalyan kitaabs fadilatin fadaail kajami way fadila lajamiye fadaail fadiyaalada kajami baabu fadli qiraat lqur'aani qur'aanki akriyaw shay fadli sheeyen baabey an abi umamata radia allahu taala canhu abi umama mayl kuuriyey kaala abi umama inakagool samictu rasuul allahi adeegi sala allahu alayhi wasalam yaqul rasuulka halka goolaw yadheegi ikra akriya alqur'aana qur'aanka akriya may ali fa inahu ina alqur'aana qur'aanka yati huwa qur'aanka kooye yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaamati qiyaama maalinti iya kooye shafiican haal qur'aanka ki shafaacaw iya liasxaabihi asxaabi lqur'aani qur'aanka saasisan shafaacaw ikra-u akriya amarkan runadbu waayo akriya alqur'aana qur'aanka akriya arasul sala allahu alayhi wasalam may ali fa inahu ina alqur'aana qur'aanka yati kooyi doon huwa qur'aanka yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed yakooya shafيican haal i qur-aanka kin shafaac liasxaabihi asxaabi lqur'aani qur-aanka asaartisan shafaac yakooya wa rawa muslim muslim iya wacdiidkana weriyey wacan nawaas ibni samcaana radia allahu tacaala canhu qaala nawaas may kagolay samictu dheegi rasuul allahi ya dheegi sala allahu alayhi wasalam yagolo rasuulka haal kagolaw iya dheegi yutaa yutaa yawma alqiyaamati qiyaama maalinteed iya lalakooye bilqur'aani iya lalakooye wa biahlihi ahli lqur'aani qur'aanki lanki helshay haygolakooye wa aladina ehelkaas oo kaanuu haaden yacmaluna ku kacmal falaw bi bilqur'aani qur'aan camal falaw haada jaren fi dunya addunya fiisa kacmal falaen analakooye tugadimu haal hagar wedaaso han hormaraaso tagadamu haal han hormaraaso yani ho qur'aanka suurat lbakarati waalu cimraan han hormaraayaan tuxaajaani lamadaasoy doodeen xujaysamaayan can saaxibihima saaxibi suuratayni lamadon suuro oo bakaryo suuratu al cimraan saaxibkood yeen xujaytu maayaan rawaa muslim muadidka la weri wacan nawas ibni samcaan radi lahu taala canhu qaala nawas may ka goolay samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goola adheegi yutaa walakooye yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaamati qiyaamo maalinteed yala lakooye bilqur'aani qur'aanka yala lakooye wali wabiali ali qur'aani qur'aanka helshay lalakoy aladina helkaas oo kaanuu hada jaran yacmaluna ku camal falaw bihi yani yacmaluna ku camal falaw bihi bilqur'aani wa qur'aanki dadka helshay hay oo kacamal fala jaran lalkoy fi dunya addunya dadki marki doogen kacamal falayan qur'aanka wala sheegi tugadimu haalhan hormaraaso hu alqur'aana qur'aanka hormaraas iyo qur'aanka lalakoye suurat lbakarati han hormaraasa wa alu cimraan wa suuratu ali cimraan suuratu ali alicimran na horumaraayan lamadaas suur tuxaajani lamadaas suur doodayan xujaytumaaya doodayana lanka saaxibkaan halniiladiyo ilaahu saaxibkaan ning afyosaraaya tuxaajani lamadi xujaytumaayana doodaya can saaxibihima saaxibi suuratayni suurat lbaqara suuratu alicimran saaxibkoodi yan xujaytumaayan doodayan wa lankaasan shafaayan doodaya sawaa muslimun fa fadagaasa le qur-aanka fadagaasa ley lanali lanki qur-aanka saayay waana ka camal falaa akirargise in shafaacay in doodeelilay rawa muslim muslim iyo waadiskana weriyey wacan cusmaan bin afan radi allahu taala canhu qaala cusmaan may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka golay khayrukum kalsin khayr badan man wa tacalama baraday alqur'aana qur'aanka baraday wacalama huwa man ka baray huwa alqur'aan hakana bari khayrukum kansinsin khayr badan man wa tacalama huwa man ka baraday alqur'aana qur'aan baradi وacalama hua manka baray hadan hua alqur'aan qur'aanka dadka kala bari haisuna baraday dadkana bari mucalimnagaday qur'aanka dadka bari kaasa sin kheer badan waay albuaari buaari adisna wariyey وan caiشata radi lahu taala anha qaala da caiشha may kagoolay qaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagoolay aladigi yagra huwa aladigi akriyaayo alqur'aana qur'aanka akriyaa walhaal huwa ladigana maahirun caalim caalim ad bilqur'aani kacilm lai maca safarati malaaigdi safara leedahay macagoodi ahaade alkiraamisa suubnaayen albararati baariyaalagahaayen ilaahina baaran haayen waladigi yagrau akriyaayo huwa ladigi alqur'aan akriyaayo wayatatactao wayataradadu kanagnagaayo fihi fi lqur'aani kanagnagaaw walhaal huwa qur'aankani shaakun dhibaayo caleyh laladi ladi korshay dhibaaw lahu liladi alajraani lama jaryalay mutafaqun caleyh wan caishata radi allahu tacaala canha qala da cis may kagolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagolay aladigi yakra huwa ladiga akriyaayo alqur'aana qur'aan akriya walhaal huwa ladigana maahirun caalimun kiki cilmi laidi fi lqur'aan qur'aankada kastaw maahir ayi qur'aanka akriya kana naga waana xifdiisanyi maahirun xaafidun waa xifdiisanyi fi lqur'aan qur'aanka yani xifdiisanyi maca safarati malaa'igdo safaro leeraw macagoodi ahaade almalaa'ikat aladina yursaluuna ila rusul walambiyaa malaaigti rasuli ambidlahandiraay safarad leraay malaaigdaasiya fadlisho deerew mana maca safarati malaaigdi safara leraay macagoodi ahaade alkiraami safaradaas malaaigdaas safara leeraayo alkiraami susugnaayo macagoodi ahaade wa ki qur-aanka hefdiisanaayo qur-aanka akriyaay an kacamal falaayo hefdiisanaayo derjidis meelas malaaigdaas oo kala deerew waladigi yagra huwa ladiga alqur'aana qur-aanka akriyaayo وayataتactac kanagnagaayo وayataradad kanagnagaayo i fi qur'aani kanagnagaw wawa qur'aankan hal shaabonki dhibaw alh ladi ladi korshay dhibaw law liladi ale ajraani lama jarya leywa ki qur'aanki akriyaayo waana kanagnagaw qur'aankana dhibka et lama jara leelilay kan usugeen متafaqun عalayh hadiskana مutafaq may welay ajarko man hele akrisantus akriya ajarkoona dhibkuskagab mana lamadaas ajar yele متafaqun عalayh waana wif ala laylay qur'aankaas lanka akriya haabay barane haabka dhibtooda fadil ajar hele وan abi musa alashcari radi allahu taala canhu gaal abu musa may ka golay gaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka golay masal lmumini sifat lmumin mumin sifidis aladi muminkaaso yagra akriya qur'aan akriya mitl utrujati utruj bahalileera yani oo kale waay lima yani lima bambeelo oo kale waay riixuha riixidiyana dayibon kidiibe waay wadacmuha dacmu utrujati utrujidiyadeda dhanshana dayibon lay waay وamaثal lmumini وصifat lmumini mumin sifidis aladi muminkaaso laa yagra huwa muminkan akriyaan alqur'aan an akriyaan kamaali samarati kamaali tamrati timir oo kaliya nimiday laa riixa laha litamrati timirta riix male lakin wadacmuha dacmu tamrati xulunki may waay وamaثal lmunaafiqi munaafiq sifidis aladi munaafiq oo yagra huwa munaafiq akriyaayo alqur'aana qur'aan akriyaayo kamaali rayxanati rayxano oo kaliya nimiday wa rix waa rayxu raycanati dayibanki dibe waay wadacmuha dhadhanshaosan murunki gareere waay wamahalu lmunaafiqi munaafiq sifidiisa aladi munaafiq laa yagraun akriyaane alqur'aana qur'aan akriyaane kamathali alxandalati kureeri oo kale waay laysa laha lilxandala musugnaan rixun ur musugnaan caraf malew walcaraf aw malew oosman taabutay wadacmuhaana murunki gareere waay mutafaqun caleyh wacan abi musa alashcari radi allahu taala canhu qaala abu musa may ka golay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay kusoo nin tusaalayo qur-aanka lanka akriya may ka tilmaamay mathalu lmumini sifat lmumin lanka muminka sifidis tilmaantis aladi mumin yagra huwa muminka akriyaayo alqur'aana qur'aanka akriya mithlu utrujati bambeelo oo kaliya lamiday waay utruja azarnaji azarnajatu nawcun macrufu min alfaafiyati nooc macruuf e waxyaalag lakadadaayo kumid eo lima bambeelo oo kale laga tilmaamay idl utrujati lima bambelo okal waay riixuhaa riix utrujati utrujadiede riixidi dayibun tidhibe carabkaas hoob wal uskoosade carabkaas wa dacmuhaa dacmu utrujati utrujadiede dhadanshana dayibun kidhibe waay dhadanshana diib waay lanka muminkeena dalbaga hoose imaananka jara faylay mai hoosba kufaylay walaw sarihadan wala carafa quraan naakriyahay lamada meelood ba kufaylay ure wama taasa oo kala limiday wamatal lmumini wasifat lmumini lang muminka sifadi aladi mumin oo laa yagra huwa muminkan akyaane alqur'aana qur'aan akhyaaneen kamatali tamarati timir oo kaliya limiday laa riixa laha litamarati timirtiyeede riixa man sugnaanay wa dacmuha dacmu tamarati timirtiyeedeed dhanshan xulwanki may lanka muminka e oo qur'aankan akyaane laakin meel iskuroog may limidaye rasuulka sala allahu alay wasalam timir oo kala limiday timirti riixa male caraf ma leh laakin hoobada taabata macaantiya dareemas lanka mu'minkeen hadda qur'aanki afkiyema kubahayo ma akriyahay carafti ma gunto hoos laakin mu'min waa hoosa kumayi taas oo kale ka kadhigan wamatalu lmunaafiqi wa sifatu lmunaafiqi munaafiqka sidis wal badan timirta waahay yani geedo dhong timira ankafal badan kadaalere may welimeel badan ala tusaale timir lanka mu'minka e katamriya limid geedka rasuulka maalinta asxaabta suaaliya jar geedka oo nayo lang mu'min e limid e in sheega biyari mana dan sheegolwaayo ologo yani yani wa kay cabdullaahi bin cumar alagmale yani ya idhiidi eri laakin ma sheegna maahin odayaalkan barhogan olo sheegan iya galey laakin ma sheegna eri mana marki damba ma isheeg way telang anaanaday hawshay cumar ang anaanadi tilaraay kalkan geediyeedahayti oo lanka mu'minka lamid ah, may watimiru eri rasul may weley dhini kastaba faaiidi miraashe faaiidi ley geedashe faaiidi ley hambaliya faaiidi lata iyo don faaiidi dareeraas lanka mu'minkuna saasa lan baahani mana dhini kastaba dadku anfa iya lan kolka yani hada timir oo kale muminki rasuulka misaali timira ka misaali masala laa riixa laha litamri timirteeda riian lahay wadacmuha xulwankima xalwankimayeye lanka muminkan iman ahoosanka jarfayley laakin quraan hooban akriyan saasalmiday wamahalu lmunaafiqi de munaafiq sifidiis aladi munaafiqaas oo yagrau er akriya alqur'aan akriya afshe walafbahi walfaylu laakin hoose iman inkulahayn munaafiq gaalku ima kamahalu rayxaanati rayxaana oo kaliya lamid rasuul rayxaanada mayba geedka oo carafa oo kalma mar masaajide jimaasay marki larogdhiga nuloggalba balkumarne eesko suge yani saaso kalkun wal carafa manaha oo la carafsadaayo afadhiga galadaayo marmarkasay taas eh kalkun wa masal lmunaafigi wa sifat lmunaafig waktigi hore heero carabta lagusheena lerahay yani jimaakas masaajide jar hadusku yar daliil waaha kalkun rayxaanad wal carafa maru ido dadiyo bakyaal la arge wa masal lmunaafigi wa sifat lmunaafigi munaafaq safidisa ladi munaafaq laa yagra akriyaane yagra akriyaayo qur'aan akriya qur'aanki afshay wal ilah kubahay kamasali raycanati lamiday raycanase riixuha riixu raycanati dayiban riixdi arafaas laakin wadacmuha hob anjaliidon wadacmuha dacmu raycanati raycanadeeda dadan shamurun waay helankan munaafaq esun afshay qur'aan akubahaya walmaya horto riixadiis fayles walasafeay fayl laakin hoos imanki e iman an lahayna dareergoya gaalgoeye munaafigu mana munaafig maylarelan hoosno gaalo ku kue eh, gaalada kuracsan korkun islam muujiyaw oo qur-aanki afiyaayo tukadaayo soomo salaadaw le waan hoosno gaalo ku kue eh. yani wa kay taas kaasa lamideler wamatalulmunaafigi munaafiq sifidis aladi munaafig laa yagrahu akhiyaane alqur'aan qur'aan muntaabadaaneng akhiyaan kamatali darada daradameeret oo kaliya lamidey yani wa kay taas manaha kamatali rayxanati ay kureeriyo le kureeriyanka saase fara dameerad oo kale yalmiday kureeriy oo kale yalmiday laysa laha lilxandalati xandalada man sugnaanay riixon urmu leh kureeriga hoob hagaad beero kabeey yani hoob hagaad wal carafaayo riyeema leh hoosna in iska taabatoy hoosna gareer doroyi wadacmuha dacmu lxandalati xandalada dhanshe muronki gareere waay kano munaafigina saasalmiday qur-aan ma akriyahay qur-aanki riixila ku carafawma leh hoosna gaalo bakweya gareer bakweyo saasa tilmaami rasul mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay waan qur'aanki layla mana qur'aanka lanka akriyo وعn cmar بن الخطاab رadi الlahu taala anhu ana نabiya sala الlahu عlaه وsalam qala nabiy naomay ka golay in allaha taala ilahay yarfac ilahay korweele bisababi hada lkitaabi kitaabkan qur'aankan e sababsha ilahay agwaman goomiyaalka korweele wayala ala dijiye bi bisabab lqur'aaniye aakariin ahaan o kale darjidi hoosan dhikeer ilah e rasul mer in allaha taala ilahay yarfachu ala korweele darjidi o koran gaade bisababi hada lkitaabi kitaabkan kariimka karimka e qur'aanka sabab shay aqwaama aan kakor weele a qoomiyaaliya ilahay darjidiyo koranka weele fi aclaa iliyin jina galaan jinatulfirdoska feelen oo qoomkaas may bo qoomka kitaabka ilaahay baradaayano waana kacamal falaayano waana kitaabka ingargaarayan ana so ilaahay nkor weelelilay wayalacu ilaahay dijiye bi bisababil kitaabi aakhariin anaka dijiye dadna may bo kitaabki qur'aankiy qur'aankiy yani kajeesjeesaya maka camal falaayaan wal al wali qur-aanki sheegi mafartoonadaayan wali kureebi makuhiraayaan qur-aanki akajeesdeesaan yoon ilaahay darjadii hoosaan dhike wa rawaa muslimo muslim iyo waajibkana weriyey wacan ibni cumar radi allahu taala canhum an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu nabo may ka goray laa xasada laa kibdata ma jarsasha mahaan ilaa fitnatayni lamanay lama jarade rajulun alawalu rajulun wa rajulkaasoo aata allahu ilahay rajulka siyaal qur-aana si fawa rajulka yaquumu gume bihi bilqur'aani qur-aankeena gume ana alail leilka saacadkay lagume waana annaari maalinta saacadkeeday lagume kan kal wa rajulun waay rajulkaasoo aatala ilahy rajulka fiyay maalan maalsi fawa rajulka yunfiku nafagaye maalki ana alaili leilka saacadkay wa ana annaari maalinta saacadkay nafagaye mutafaqun caleyh walana macnahu asaacatu saacadu aha an ibni cumar radialahu taala canhuma an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy aw ka golay laa xasada laa kibtata majarsasho mahaan ilaa fitnatayn lamulay lama jarade lama goblay lama jarade lama goblay lama jarado korwa oo manaha nina saas oo kale ifay lahaysiyo rajulun alawalu rajulun waay rajulkaas oo aatalahu ilahay siye rajulka qur'aana qur'aansi fawa rajulka yaqumu lagumaayo bi bil qur'aani lagumaw ana alleyli leilka saacadki lagumaw aminki saacad salaatuleila katukuday akhiye wa ana anahari maalinta saacadsin laguma maalintina haljus halso wala raatigan eh akhiye kaasay wal majarado qur'aanin qur'aankan oo kale ilahay ibaro fay lahaysay yani wa keenin qur-aanka salaatulailsan katukadu faday ami maalintinan tan juse akri faday tan suga akri faday mari akri faday wala era kore lilaylanlama jarado aylankaas oo ma jartashan manaa isku dheeshareedi mae wal gadaalsheel karore seedin qur-aankis barad faday taasoo kalen gacmal fala fadi warajulun waay kan sadaad rajul kana rajulun waay rajulkaasoo aata allahu ilahi siya rajulka maalan maalsi fahuwa rajulka yunfigu huwa rajulka nafaqeeye hu maalka nafaqeeye ana alaili leilka saacaadkaiya nafaqeeye وaana النahaariya nafaka isun lang ilahay maal halaal isuna siye maalka kalkun fi sabillahi yaminka dhiibe maalinti dhiibe meel kasta kheer ka dhiibe kusun ani maalkan oo kale faylahay sa khayraad nafakhay fade yaminki maalinta meel kheer ka war waler kore lile lamada laylma jarab kor adunka متفق عليه disna متفق ay واlana مaعna وsaact saacad ay وعn البرا بن عazبin رaضi الlahu taعala canهuma kala bara may ka goray kana rajul rajulka may hadi yakrah rajulka ini akriya had surat alkafiya akriyayo cinda cinda rajuli rajulka kismay haday farasungahaday faraskaaso marbuban liiri bisanatayni lama hadag lag yiri fatakashad may daboolay rajulki saxaabatun a dabooli fajaclad iyo saxaabadi may gudgalay tadnu ini hadhawaadaas wajacla farasu farasu rajuli rajulki faraskeeni may gudgalay yafiru yanfiru ini rooraw yani minha min asaxaabati kurooraw falama asbaxa rajulu rajulki marki waa bari sidi ataa rajulki sade nabiy an sala allahu alayhi wasalam fadakara rajulu dalika kaas ha dalika almra amarkaasa law linabiyin sheeg arantanga oo kula kulamiyo faqaala nabiyu maraysulka taas ad aragdi asakiinatu xasiloonadiyu nazalat tanazalat hiya asina sakiinada degday lilqur'aani liajli lqur'aani waay qur'aanka daraadisan degdi mutafaqun caleyh wanazalat calayhim isakiina lalahay sakiinadii naftiya balan saxaabi aragi karaami kumid ata naftiya sakiinadii balan saxaabi hindhooshay saara argel ay abu saciid almala ay an ilbara can ilbara binu caazibin radi allahu taala canhuma qaala barmay ka gore kana rajuln rajulka yamay bahaade yaqra huwa rajulka akriyahay suuratlkahfi suuratlkahfi akriyahay a wa cindahu cinda rajuli rajulka agdis may haaday farasu mahad faraskaasoo marbudon lahiday bishanadayn lama hadar lakiri ashanado bifatxi shini alxabl siyardo lama hadar lakiri mana fatakashad may dabooley rajulki saxaabaton saxaabiha dabooli korshe saxaabaha dabooli ahy fajacalad hiya saxaabadii may gudgalay tadnuu hiya saxaabadii ni dhawaadas hadhawaadahay soo dareerta fol lanki qur-aanka akriyaay korshay wajacala farasu farasu rajuli rajulkii farisi baaliskirinay may gudgalay yanfiru huwa fariskini rooraaw minha min asaxaabati kuroraaw falama asbaxa arajulu rajulkii markii waa bari sidii ataa rajulkii seedeey annabiya nabagan seedi sala allahu alayhi wasalam fadakara rajulu rajulkii sheegi dalika alamra amarkaas is aragi yalaw linabiyin sheeri ooko quraan ano akyawba saxaaba lay giba yeertay hay dhawaatay firiskay dhan rooro nagaryeer fagaala nabiyna omay ka goray silka taas asakiinatu xasiloon waay tanazalad hiya sakiinadi adeh degday lilqur'aani liajri lqur'aan qur'aankaad akriyaasi an degdi muttafaqun caleyh xadiiskana muttafaq waay kolkun faliiladaas yelay qur'aanka mililka akriyaw wana sakiniha degaagsan rasuulka sala allahu alay wasalam xadiisu arbiciinti kacadeye wanazalat calayhim sakina lalaaybu oo yani gooma jiran oo ilahay kitaabshi akriyaayan ilaa xasilooniya kadegaalsa lari xasiloonadi naftiyelan saabin doshaysaare karaami kumid ata yani argeli mutafakun caleyh ashanadu bifatishin lmucjamati ala akriyay wabai wabibai almuhmalati ala akriyay alxablu hadag waay ashanadu alxablu hadag waay وan iبni masudin radi alahu taala canhuma qala cabdillahi بn masud may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sheeg may ka golay man gara lanki akriyo xarfan xaraf xarafkaas oo min kitaab ilahi tacaala ilahay kitaabsha kumid akriyo falahu mankaasa leh xasanatun hal xasanaadiya ley walxasanatu xasanaduna tujiza walabaalmariya biashri amhaali amhaali lxasana xasanadaas mitlyaalsi tumangeed abaalmariye laa agulan makagoolayo alif lamim xarfun waay meelaw walakin alifun xarfun waay walaamun xarfun waay wamimun xarfun waay kawa tirmidiy tirmidiy xadis gurigo gala tirmid mere xadisun ada xadisan waay xadiskaas oo xasanun xasan saxiixun saxiix cabdالlahi بn masud radi aلlahu taعala canhu qala cabdالlahi بn masud may ka golay gaala rasul الlahi sala الlahu عlaه وasalam ilahay rasulka may ka golay man qara lanki akriyo xarفan hal xarف akriyo xarafkaas oo min kitaab الlahi taعala ilahay kitaabshay kumida akriyo falahu man kaasan leh xasanat ali hal xarف oo qur'aanka kumida lanki akri tumon ajar yal xasani leya rasul sala الlahu عlaه وasalam halki xasanana walxasanatu xasanadana tujza wal abaalmariye bicashri alfaadiha alfaadi اlxasanati xasanadaas misalyaalshe tumon e la abaalmariyewa adkaarto kale oo ilaahay hustiyay e saas oo kalmeeyo xaraf xaraf ma lang isaabayo kalima kalima jumli jumli lang isaabay anas subxaan allahi sadakatun kiadis yahan wadani o kale wal yani wa kay tamla lmisaan kadalalahay oka kolka yani wa kay qur-aanka xaraf ad doobo xasani leya rasuulka xasaniyalan abtugalanki aki xasanadana tumon mithal yalalaame wal xasanatuna tujza wal abaalmariyaalki asan biashri amtaali amtaali lxasana xasanadaas masalyaalsha tumung eh markaasa rasuulka meray sala allahu alayhi wasalam xarafka markenasan lahaa la aqulu an merari alif lang ming sadida suru iska jiran dong xarfun lay meraw bal walaakin alifun alifti shareediye xarfun walaam walaamun wahay walaamun walaakin laamun laamti shareediyana xarfun waay wamimun na xarfun kolka alif laam mim shareediye hoobad erte sodon ajarye helaas wa iwalkubadan helaas aliley aliftishareediya toban ajar amtishareediya toban ajar miinkishareediya toban ajar adlay kalku iyaasreet hadii suuruban akrido misaaid akrido misma e yani qur-aanki don akrida ajarshi allahu yaclam waay wali ajarshi donyi ajareedin badan saasa rasuulka nin tusaaleyay sala allahu alay wasalam hadii lakari alif lam min sadidanba toman ajar sodon ajaro lakari qur-aanka don ho akrida reesaaso fadlagaasali qur-aanki alifkabraarijaay in ila akriyo lankuijiroone qur-aanka lankutamne lang hilmaang nalafade maana awama yura xadiska tirmidi qala tirmid may kore xadiun ada xadiun wa xadiskaas xasan darjigiisa san saxiix wacan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qala ibnu cabaas cabdllahi ibn cabas may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshi may ka golay ina ladigi laysa fi jofi jofi ladi ladigi joogsa inhaanay shayun shay inhaani shaygaaso min alqur'aani qur'aanku mid inhaana kalbeyti guri yalmiday beedkaas oo alkharibi kharaabay awama yura xadiska tirmidi qala tirmid may kore xadiun ada xadiun wa xadiskaas oo xasan darjidisaiin o saxiin ama saxiix in ladigi laysa yani inhane fi jafi rasul may tilmaamaan qur-aanka fadlishaynanki qur-aankaas dhanban qabna ini yani waa kay masalan kharaabsanyi ina ladigi laysa fi jafi jafi ladi ladig oloolidis inhaane shayun shay inhaan shaygaas min alqur'aani qur-aanku mide inhaan kalbayti guriya lamiday beedkaas oo alkharibi kharaabya lamiday wa lan ana lanki qur-aan bu oloolidis inka jarnay joof mana fi sadri wa hebisay qur-aan inka jarna guri karaabi yani faydo daradiisa lamid ah, rasul sala lahu ala salam kon qur-aankasilbarado kin kudhungne kin kuaraab yani waka yalanbahanlskatusaalinisamaanayo fadilat lqur'aan yakjan fadail qiraat lqur'aan qur'aanka akriyawshi ayra waa hadidka may weriyey tirmidiy imam tirmidiye weri waqala tirmid mari hadidun hasanun saxiixun can cabdillaahi bin camr bni caas radi allahu taala canhuma cabdillaahi bin cumar bin caas mayl kuriye nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiyu naw may ka yuqaal lisaaxib اqur'aan yuqaal may lera lisaaxib qur'aan qur'aanka saaxibsha may langara akri wartaki korwan waratil hasali kama kunta sidi turatil antan hasaliyaasi fi dunya dunya dhadiya fa ina manzilataka ad makaana degowka idarjida mayle wa cinda aakiri aayatin aayad aakirka agdeeda aayadaasoo tagrawanta adakyaasa aayadiyaga rawahu daawud xadiis wariye watirmidin wili qaala tirmid mar xadiisun hada xadiisun wa xasanun darjidiya sange saxiyon saxiyon an cabdالlahi بn cmr بn caas radi alahu taala anhuma an الnabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy lama may ka golay yugaalo lisaaxiibi qur'aani qur'aanka saaxiibsha maylangara lanki qur'aanka akri jaray saaxiib lahay igra akri oo xaafidka hay maylangara ikra akri qur'aanka akri wartaki waana kor uscud kor fi darajat ljana mana jinada darjidi horon dareer intiba akriyaasa jinada dardidi horon kor warabtil waana xasali bigadri ma xafidtahu min ay lqur'aani wa qur-aanka walxifdiidi horon kora lileydareeri aki waan orjinadon kor wartaki wahi waratil casali waana casali qur-aanka ma kunta asli suratil antan asaliyaase fi dunya adunyon diliroogin asaliyaase oo kalen asali waan horon kor fa ina manzilataka ad manzilka maybwa cinda aakhiri aayatin aayad indomboyta aakhirki adwa cinda aakhiri aayatin aayad yani aakhirje agdiye waa manzilada haati aayadaaso tabraw anta akhiyaasa ahayd aayad akhiyaas meelinka damboytiya manziladaasa mayla qur'aanka kasu haysto kareebto mayla darjida ke kaada soran koraliley mana fadilat lqur'aan kolkan qur'aanka akriyaw shay iyo labadiyaw shay i barashadiis hefdiyaw shay faaiidadaas leh lamanti qur'aan shay hefdi shay badinyi ya jina darjidis horan dareerasalile rawa abu daud ya xadis wuri wa tirmidi qala tirmidi mal xadisun hada xadisun waay xasanun darjidis hasan baabulamri hada kan baabulamri isamraw yan baabay bitacahudi lqur'aani qur'aanka faafaajado shay lisamraw watacdiri baabutacdiri in isdigow yan baabay min tacriilihi tacriir lilqur'aani qur'aanka in bandhiko shilin isku dig linisyaani hilmaanlan bandhika qur'aanka in hilmaanlan baab lamri amariyan baabay bitacahud lqur'aani qur'aanka faaji faajado shilis amaroo la sububiyo la sharbi qur'aanka watacdiri baabu tacdiri digowyan baabay min tacriilihi tacriir lilqur'aani qur'aanka yani waa ka in bandhikow shay linisyaani hilmaanlan bandhikaw lin isku dig qur'aankay koo dhungmay lisaraan baabay wa may wari fakday oo dhumay oo langa sharbine lang akrine lang kananag iyo oo dhuwema qur'aanka an abi musa radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qala nabiy naomay kagolay taca haduu faajifaajoda kanag naga mana kanag naga faajifaajoda kuwargaba haada qur'aana qur'aankan kuwargaba fawalahi ladi macbuda kadhaarday nafsu muhamadin biyadi yadi ladi kasugnaate kadhaarday lahwa qur'aankiye ashadu dornaasho badan tafallutan min tafallutin fokashada min alibili geerku dornaasho badan ibilaaso fi cuguliha doodiyaalsha kasugnaatay mutafaqun caleyh tacaahadu gaala nabiy naumay ka gool tacaahadu faajifaajoda hadal qur'aana qur'aankan kan ay faajifaajoda fawallaahi ladi macbud iya kadhaaraday nafsu muxamadin muxamed naftis biyadi yadi ladi ladi galantis kusugnaad ka kadhaaraday yani lahuwa qur'aanka iyo ashaddu dornaasho badan tafalutan min tafalutin takhalusan min takhalusin okashada kaasa dornaasho badan qur'aanka iyo dornaasho badan min alibili dornaasho badan yi iblaaso fi cuquliha doofkeeda kasugnaati jamcu ciqaalin ciqaalin la jamiyay cuqulka jami wahuwa alxabl ladi yushad bihi lbaciru fi ziraacihi oo lakis hoose hadalkilkira ciaal ciqaalin oo mufrade cuqulka jami yani lahwa qur'aanka ye ashad dornaasho badan tafalutan min tafalutin fokashada min alibili geelka dornaasho badan iblaaso fi cuquliha doodyaalsha kasugnaati geel oo doodsa kajar hadi deelka doodkasoilan faadi faadone midba lahan fiirin doobki furude horaan dume mana kaas may kudoron aha yani qur'aanka yani dumawsha kudoron ar rasulka ereed may wala sanaysin kudhungne faajo faajodawa ah, oo asharbiyaka naga akriya markaas halina sugunsugoy mutafakun aleyh hadidkana mutafak way waan ibni cumar radi allahu taala canhuma daraasuha binawta daraasad kan akriye dhugunsude kaasa akriye dhugunsude saasalka asharbada qur'aanka nin kabarade mutafakun aleyh waan ibni cumar radi allahu taala canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka goolay inama masalu saaxib lqur'aani qur'aanka saaxib shay sifadiis kamasali ibili ka sifat ibil geel tilmaantis oo kal waay ibilaasoo almucalagati yani waa kay la dooday in caahada saaxibuhaa hadi ha ibila faajo faajood calayha amsaka haysade ha ibila wain adlaga hadi furo ha ibila furona dahaba tabaas mutafaq caleyh an ibni cumar waan ibni cumar radi allahu taala anhuma ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gole inama inkalmaane masalu saaxib lqur'aani sifatu saaxib lqur'aani qur'aanka saaxibshay sifadiis kamathali libili ka sifati libili geel tilmaantis oo kal iyo lamiday geel tilmaantisa lamid e ilan yani arabta geel hanun dhagdaa kalkun lanka wali tilmaamay kasaw yawa lanka tilmaamay lanka qur'aanka shay e sifadiis may lamida tayray kami kamathali libili ka sifati ibil geel sifadiis iyo lamiday ibilaasoo almucallaqati almasdudati lihiday fi lciaali hadag lakiri hibil oo lihidayo hadag lakadood lakiri oo kale lamidato in caahada hadi faaji faajado saaxibuha faacilka in caahada huwa saaxib libili ibili saaxibsi hadii aleyha cala libili faaji faajod geelin oo us hadag kiday doodi markas us galabtoob ladeerooba boho haweydi o afiriyo yani inta daagayen leero fiasan faaji faajado amsaka haysade ha ibili haysade a markaas geli sa barahoob gurowlu nagdon yani wa kay bel isdiyaarangayo laakin wayn adlaga hadi sii daayo si doodkin kirweelo reed furo ha ibili furo maha doodki kufuro yani hadaagdo erwa dabadi ibili tabaas qur-aankan hoob lang reebne hirna usuna saasaan tabe reed mana hirtomayla fadey xifdiido markasta ka ashar nagdo ashar biido baanyadikal saas geelasoy kudaranyari rasulka yo fokada mutafakun aleyh maylin isku digahay dhumyawkaas min tacriidihi qur-aankin bandikowshe linisyaani ilmaan banik yalo isku digaay ay lafade lafaajo faajo baabu istixsaani taxsiini sawti baabu istixbaabi taxsiini sawti soodka wanaajiyaw shay sunanimadiisa ambaabay bilqur'aani qur'aanka soodka wanaajiya wa dalab lqiraa'ati baabu dalab lqiraa'ati akiisan dalabowkeedi ambaabay min xasani sawti lang xasanu soode akiisan ku dalaba walistimaaci dhugun sugowi ambaabay laa yani waa kay masalan bahay lahaa lilqiraati akrisantina ladhogonsado baabu isticbaabi taxsiini sawti sootka qurxiyowshay sunanadiisi anbaabay wa dalabilqiraati baabu dalabilqiraati akrisanti dalabawkeedi anbaabay min xasani sawti lan xasan soodhayshilku dalabaa walistimaaci baabu listimaaci dhugunsadow anbaabay lahaa lilqiraati akrisanti ladhugunsadaa an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaal abi hurayra may golay samictu rasuul dheegi sala allahu alay salam yaqulu rasuulka halka goolawa dheegi ma adina laahu ilaahay ma dhugunsano lishayin shay man dhugunsada ma walaagay adinahu ala dhugunsaday linabiyin naba dhugunsadi nabagaas xasana sawti sawti wanaagsan yataganaa huwa nabaga isge gurxiyay bilqur'aani qur'aanki gurxiy yajharu lijihraw bi bilqur'aan lijihraw mutafaqun caleyh macnaa adina lahu e istamaca huwa ishaaratun ila rila walqabuli aqbal iraalaashiya la ishaaraay ilan wala hoobada dhugunsada hayto yani ini aqbala ogoliyad iska tusiya an abi hurayraa radi allahu taala anhu gaala abi hurayra may kagoolay samictu rasuul allahi adeegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goola yadheegi ma adina allahu ilaahay mandhugunsane lishayin shay mandhugunsun ma walaagi adina hu ala dhugunsaday linabiyin naba ndhugunsadi mandhugunsad nabagaasoo xasani sawti sawti wanaagsan nabagaasoo yataganaa yuxsinu wanaajiya bilqur'aani qur'aanka wanaajiya yajharu lijehraayo bi bilqur'aani qur'aanka lijeeraw si indhugunsidi walkala mandhugunsinaayo alla subxaana watacaala mutafaqun caleyh macnaa adina allahu macnaheedi istamaca huwa wa alla dhugunsadiyu wahuwa istimaacgaasoy dhugunsadowkala sheegahayoona ishaaratun tilmaamow ila ridaa ilahay raalahaashadiisa la tilmaamaay walqabuli aqbaloo la tilmaamaay ini hadii marba ilahay qur'aankaas o labaga soodka fayl ka akriya ilahay dhugunsadi leeri ini raalo keeyi soodkaas asan fayl qur'aanka lang akriya oo yani ilahay raadlika waan aqbali ya daliilingatu waan abi musa kolkan quraan saabsan gorxiyolambaan waan abi musa alashcari radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka golay law liabi musa may ka golay lagad hutiisa walkasi abi musa walkasi mizmaran soof yalkasi min mazamiri ali daawuda min mazamiri nafsi daawuda daawud nafti soobse oo kale lakasi waay mutafaqun caleyh hadisana mutafaq waay وعn abi musa alashcariy radi alahu taala canhu abi musa alashcari cabdلlahi bin kaysalankaseey reer ashcari gabilshen ashcariya lang nisbey yaman yaha yamanka koy meela kui jirooday madini koy hay yani wa kay yamanka koy usi abi hurairatay markoosa kooyeen kalkun raahay amayleya qur-aanka iya xifdi qur-aanka i akriyahay soobtiedan faylahided ana rasuul الlahi sala الlahu عalيه wasalam qaala rasuulka may kagooley law liabdil abi musa abi musa may ngaray lawa dhaahi akadhaarade dad uutiita walkasi abi musa walkasi mizmaran sawtan sod yalakasi soodkaas oo min mazamiri ali daawuda ali ta bimacnaa nafsi lay min mazamiri nafsi daawud nabilahi daawud naftis soodka oo kale haala fircoon nafsa fircoonti oo kale ali fircoon yani min mazamiri ali daawud nabilahi daawud sood yani naftis soodka oo kale sood lamid alikasi ah nabilahi daawud may bu ahaa yani sood fay lahay kana yataga yatagana qurxiyaay bi bisawtiya ma kana yatagana bi min azaburi zabura landije zaburtasa akriyaay dedeedan qurxiyaay ahi yani saaso kalku soofay lahaana saas ahay hataa may leeray duuro ado she sooti quraan ma zabur manki afri shimbirtadan dhugusadaasay walan kusumaaya leri maanaa sin soofay lahay haywaanaadku dhan hata dhugusadaay sooti hay zaburta markus akriya kolkan adin may leeray nabilah abi muusa alashcariyo soofka kiida may lakasiya ilaahay ki erzaagay sood wanaagsan oo nabilaahi daawud soodki shay oo kale elen mana amaan win kolkan soodka saasan wanaajiyahay abi musa alashcari mutafakun aleyh kalkun hadii sood wanaaji qurxiyada qur-aanka soodka laka wanaaji sunanimadeed ya hadii daliil waan abi wafi riwaayatin limuslim oo manaha xuruufta makhaariso naakubiyo yani xarabkaasoo makajelya yani gofta saasan aki makajkaas akido waan ka qurxiyo taasu mana isku jijiid oo mabilaamacneho saas en malfadaw mana yani maylfadey yani xaraf kastaba makraj yani mujawid koley dasa mujawidiin macalimiinta kasaayaan xaraf kasta mawlac yaa kubehe mawlacgaasa biido xaraf kasta yani wali oo uslahaaye xaqe lahay adasiido yani intaasay lafade bis mujawidnimadeeda le war yani waa ka saas xaraf kastaba wali isley wali madfado madshay siido wal al wali yani xaraf kastaba ada xaga ley xagshay siidi bes meli xarafkaasa kubaayna akubiidi saasna hadalkan qurxiis saasana manay mutafakun aleyh adisana mutafak ay wafi riwaayati limuslim ana rasuul alahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may kagoolay lahu yani wa kay masala basriley wasila abi musa le law li abi musa may ngaray low ra'ayta abu musa wad araga fadey mi ani araga fadi walhaal ana anina astamicu dhugunsadaayo likiraatika akrisanta an dheg raariyaayo dhugunsada adi araga fadi albaaricata okya tahay la ra'ayta amran cajiban lay juwaalta madufe yani wa kay xudifa aljawaabo liyadhab alcaql kula madhabin dilala jawaabka walxadasi caqladi in meel kasan tabo walaga garoorfade yani saas way ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qaala rasulka may golay lah liabi musa may ngaray low ra'ayta ya aba musa low ra'ayta aragfadayni ani aragfadi walhal ana anin astamicu ana ana dhugunsadaayo ligiraatika akisanta dhugunsadawadi aragafadi albaarixata okyataay akisanta dhugunsadaw aragafadi la ra'ayta amran cajiiba arin yaab la aragafadi mana kolka dhugunsado lang o xasanosood dhugunsado daliilkisa aytaasn ba in quraanka lagorciyo sababta la wanaajiyo quraanka ilahay an ilbara bin cazimin radi allahu taala canhuma gaala baramay kagoolay samictu nabiya nabaga dheegi sala allahu alayhi wasalam gara gad gara rasuulka akriyay fi lcishaai fi lcishaai akri bitini wazaytuni akri fama samictu madeegna axsana axadan madeegn axad kaasoo axsana wanaag badan sawtan min sawtin minhu min anabiy kusoo wanaagsan madeegnaari an ilbara bin cazimin radi allahu taala canhuma gaala baramay kagoolay samictu nabiya dheegi sala allahu alayhi wasalam gara a gara ahaal rasuulka akriyay fi lcishaai cisho fisha fi salaat lcisha afri bitini wazaytunin afri suuradan suurattin watini wazaytun afri yani fama samictu madheegneer axadan axad madheegn axadkaasoo axsana wanaag badan sawtan min sawtin soodka wanaag badan minhu min anabi nabok wanaag badan soot soodka wanaag badan madheegneer mutafaqun aleyh hadisana mutafaq wa wan abi lubaabata abi lubaaba mayla kuriye nagashay bashir bin cabdilmundir radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qala nabiyu naaw may ka goolay man lam yatagana lankin gurxin bilqur'aani qur'aanka lankin gurxin falaysa huwa man kaaso mina unmanoomidan man of lam yatagana an gurxina bilqur'aani qur'aanka akrisintisan gurxin falaysa huwa man kaaso mina unmanoo baclaan falaysa fi dariigina wa fi hadina dariigadani hanuunkan gusunwa hawaama yura xadiidka abu daawud isnaadin sanadkaasoo jayidin wanaagsan yakuri ومacnaa yatغanaa macnaheedu mayba yuxasinu wanaajiya sawta sawta man manka soota wanaajiya bilqur'aani qur'aanka lawanaajiya yatagana saasa wanaajiya kala malam yatagana lanki wanaajin bilqur'aani ba kafasal وعn iبni mascuudin رadi الlahu taعala canhu qala iبnu mascuud may ka golay qaala nabiy sala الlahu عalيه وasalam lian mayngaray ikra akri ah ibnu mascuud alang lay ikra akri alaya an korkay alqur'aan qur'aanka akriwa fakultan mere ya rasuul الlahi yani wlstimaaci yani wabalab qira'ati min xasani sawti walistimaci laha liqira'ati an ibni mascuud radi lahu taala anhum anhu qaala may kagol cabdillahi ibn mascuud qaala nabiy sala lahu alay slam lian ma eraya ikra akri cabdillaahiyo calaya korkeel qur'aana qur'aanka akri fakultan mera ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo akrahu akriyay hal qur'aana qur'aankiy calayka korka ka akriyay waunzila lqur'aana qur'aankana hala dijiyay calayka korka lakadija qur'aanki akriyay qaala nabi may kagola ini an uxibu may jeela an asmaca ana ini an dheego qur-aanka min gayri keyrkay kudheegiyo jeelwaay fakaratu akri alayh ala nabiya ka akri suurat nisaa bacla suurat nisa ka akri falama jitu marki ana deeray ila hadi laaya fakayfa ida ji'na min kuli ummatin bishahiid waji'na bika cala haulaai shahiida marki an meelo deeri iya qaala nabiy nauma yaray xasbuka alana hadda ka kaafiye bes xasbuka kaafoga waay alana hadantakre faltafattu milcasida ilayh ila rasuul ya milasir faida is marki aynaahu cayn rasul rasuulka lamadiisin dood waaba tadrifaani shiba maayan bidamci tadamcaani ila maayan watasilaani dumuuca ilin bagolguriayan an ibni mascuud radialahu taala anhu qaala nabiy sala lahu ala slam mayngarila ikra anta cabdullaahi o afri calayana korkeel qur'aana bacdal qur'aan qur'aanka bacdishay korkey ka afriki nagu sugay fakulton mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi o akraw anaan akriye calayka alkorka al qur'aana ka akriyey wa calayka alkorkana haal unzila qur'aan qur'aanka laakadiji waunzila qur'aan qur'aanka raha lahadijiye calayka korka lahdiji lahdidiji yaki akriye yaabua suaal oo maca tacajub qaala nabiy naomay ka golay ha inii an uxibu an may jeela an asmac ini ana dheego huwa qur'aana dheeg min gayri ana ma e keyrkay ku dheego jeelo fakaratu akri calayhi cala rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulshe korshe ka akriyo nagadi suurat nisaai bacda suurat nisa suurat nisa kulisha mee bacdo kumida korshe ka akri hataa jitu ilah an kudeero ila hadi laayati aidan kuder fa kayfa xaaluhom xaalkooda sakila nagde ida jina hadina lakoyno min kuli ummatin umad kasta lakoyno bishahiidin koku markaati kacaw wajinaauna lakoyno bika adina nabiy lahi muhamed oki lakoyno shahiidan haalatiki markaati kacaw ala haulaai umada oo hane adku markaati nagaski lakoyno say xaalkasila nagde taas aidaasa korshay ka akriwa qala qala cabdullahi qala nabiyu de qala nabiyuna umay kagole xasbuka waay kaafiga waay besantakare alanata xasbuka kaafuga way alanata faltafatu milac sidiyar cabdillahi masud ilayh ila rasul rasulka slnte faida niska marki caynaahu cayn rasul rasulka namidsin loodaab tadrifaani tadmacaani ilmayan ilmbah kugulgulaaso mutafakun aleyh adiskuna mutafak baabulxasi hada kan baabulxasi isbooriyoyen baabay calaa suwarin suuryaal liskboori waayaatin wacalaa aayaatin aayaad liskboori suwar aayaad maksuusatin lagoon weelay oo qur-aanka dhon igo la akri etaa ilahay lan katagarubo qur-aanka dhan fadl badinyi haddana gaar ahaan qur-aanki soo qur-aanki leskay suuriyaalo kumide mis aayaad e iyo haddana goon ahaan lasu booriye yani fadilo goone lew baablxaski isbooriyowyen baabay calaa suwarin suuriyaalo korsha liska boori wa aayaatin wacalaa aayaatin aayaad korsha liska boori aayaadkaas i suwartaas oo maksuusatin la gooni weelay oo qur-aanki gooni langubiy mana an abi saciidin abi saciid mali kuriye magaashey kunyadiis abi saciid rafac bin lmucala lankasay rafac bin lmucala radi allahu taala anhu gaala may kagolay bu saciid qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shelian mayngaray alaa ucalimu anaan ma baraayo kaad maka baraayo acdama suuratin suuratan kuwinin bado maka bara suuradaas oo fil qur'aani qur'aanka sugnaatiyo qabla an takruja antaada bato min almasjidi masaajidka batortiye ha i barnay waafa akada nabi nabagowda biyadii galtay iyo gobodi falama aradna markinu doongnay an nakruja inunubana doongniya kultu may kagoolay ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo inaka adgultaad hodhay may artay la ucalimanaka kabaray oo kabaraya yarti acdama suuratin suuratan kuwinin badan suuradaasoo fi lqur'aani eesaasa yartay yeedina min akrina sideew qaala nabiyna o may kagoolay alxamdu lilahi rabi alcaalamiina hiya suurad yeedeeye asabcu todobadi almatani hanag eh sabcu aayaatin tutana wa tukararu dhowdaaydood oo laha nagnagaw fi salaati laka nagnage wlqur'aan wahiy lqur'aan qur'aan waay qur'aankaas alcadiim win aladi qur'aankaas oo utiito an lisiya qur'aanka lise tawa lbuaariy buaariy hadeskana uriyey mayl yani abi sacid rafa bin lmucala radialahu taala anhu kaas qaala rasuul lahi sala lahu ala slam li ano abi sacid amay ngaray alaa ucalimu ma baraayo kaag maka baraayo acdama suuratin suuratan kuwinan bada maka baraayo suuradaas oo fi qur'aan qur'aanka jar qabla an takruja antaada bat horteed min almasjid masaajidka bat horteed masaajidka intin kuban suuro quraanka kuwiinka baray faakada nabiy na ibarnay waha faakada nabiy gobda biyadi garante gobda falama aradnaa marki doognay an nakruja naxnu ininu bano min almasjidi kubano doogni ya rasuulka tawya gultan mer ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo inaka ad gulta hodhay meertaya gulta laana ada meertaya law calimana baray o baray kaadaka baray acdama suuratin suurataan kuwiinan badan ka baray suuradaas oo fi lqur'aani sayarti law calimana ana ana baray oo baray kaalka baray acdama suuratin suurasan kuwinan badan suradaas oo fi qur'aani qur'aanka fise kasunaati ka baraysa yarta qaala sidiya yartay waan sure bahayn qaala nabiy naomay ka goolay alxamdu lilahi rabi lcaalamiin suuradiyeede faataxa aha hiya suuradiyeede asabcu todoba aydood waay almatani hanag nagdaayan todoba aydood oo hanag nagdaayan lamlam aydood saasa ihin hanag nagdaayan misma e sabcu aayaatin todoba ayadood oo tusanaa laha nagnagaw watukararu laha nagnagaw fi kuli rakcatin alaknagnaga rakcad kastaba faataha lang akrima yani qur'aanka kelme laakin faataada fi kuli rakcatin faataha la akriyo laabudawa kalkun todobada ayadood yani bismila ko dhe han kalena li ayadood todobada ayadood saasa kaig mana wal qur'aan qur'aan waay qur'aanka kalku alxamdu lilahi rabi lcalamin hiya sabcu lmatani wata taas acdamu suratin fi lqur'aani fi binagsi wlqur'aan lcadiim mana cabaf aha qur'aanka dhon alanglajeedo misma e may buwa fatahadi naftiya lay alqur'aan lcadiim labiri mana um lqur'aan wa ha qur'aanka dhonga aha kolku yani wa kay wlqur'aan qur'aan wa ya naftiya qur'aan lakatilmaamay qur'aankaaso alcadiim wi aladi qur'aankaaso utitu an lisiyahu eh, qur'aanka lisi tawama yuray wadeska albukaari imaam lbukaariy wari an abi saciidin alkhudri radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qala rasuulka may ka golay fi huwa allahu axad may ka golay walahi ladi rasulka soo an dhaarane dhaaraday mearg walahi ladi macbudiya ka dhaaraday nafsi naftay biyadiga sunaatiya ka dhaaraday inaha ina alfa yani wa kay inaha ina dul huwa allahu axadun suurad leraw ama suurat liklaas inaha ina suurat aliklaas latacdil hiya suurad laekaadase uluta alqur'aani qur'aanka sedmeelood meeloo laekaadase rasulka ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay fi dul huwa allahu axadun usoo amaano meeraya ladi walahi ladi macbudaka dhaaraday nafsi naftay biyadi yadi ladi ladi yadi kusugnatag dhaaraday inaha ina surata kul huwa lah kul alahu suradiye latacdil hiya surad may leekaadasa thuluth alqur'aani qur'aanka sademeel marki lanki langiibi meeloo leekaadasal oo sawaab shee saas ew oo qur'aankaas oo kale akirad oo qur'aanka dhan sademeel meelo akir oo kale lamid ay e qur'aanka may kusheekoye tawxiida kusheekoye may kusheekoye yani wa kay masalan wacdi ku kusheeko ku kusheekoye wacdi ku kusheekoye masgasasya kusheekoye sadidi quraan kusheekoya tokumid eba bulhalila koobti suuratlikhlaas balere ilahay lay yani waa kay tilmaamas subxaanahu watacaala ilahay lay khaalisan ato yani waa kay saaso suurat tawxiid yani saaso tawxiid ilahay waaxidnimadiisiyo tilmaantis leg waramaas masalan suura ha hadegdey oo yani waa kay dadkan kufaaro quraysh reeno un ilaahiyaalkan koomay lkusuubiye bila lkusuubiye komaara lkusuubiye kudeeb kofili lkusuubiye adin ilahagan tilmaan ereg mana waliy markaasa suuradan aderdige kul huwa allahu axadun allahu samad ilahay lay tilmaamahay kolka yani tilmaam ilahay ngoon e ed may faliilad may lera rasulka may kagiyaasay qur'aanka sedmeel meelo kaadasekaadaser wa fi faliilatu kul huwa allahu axadun wa fi riwaayatin ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasulka may kagoolay liasxaabi asaabi rasuuli rasuulka asaabtis may ngaray an yacjizu axadukum axadkin caajizey an yakra'a huwa axadka ini akriyo bitulusi lqur'aani qur'aanka tuluska ini akri ku caajizey fi laylatin akri mana fashaka may dhibay dalika alqawlu qowlkasa aleyhi malalsaabe saabta korsho dhibi wagaalu meerena ayuna ayu waaxidin mina una keenoomide yudiibu awoode dalika qira'ata thulusi lqur'aan ay awoode hamin halinko qur'aanka sidmeelmeelo lanka akriya awoode ay noomid ere qaala nabiyuna umay ka gooley kul huwa allahu axad allahu samad ye hulus lqur'aani eh sarimna itanyada kuajizasam kuajizasam kolka saasala mid atureed ay yacjizu gaala rasuul sala allahu alay slam liasaabi ana rasuul allahi gaala huwa rasuulka meereg liasaabi asaabi rasuul rasuulka saatismayngaray an yacjizu axadukum axadkin kunoogay kucaajizeey an yakra'a huwa axadkin yakriyo alqur'aana ay an yakra in yakriyo bithulusi lqur'aan qur'aanka sedmeel markilangibi meelo aki kucajizey waana fi laylatin lmelasaakriwa hay kucajizey fashaka may dhibey tum yani tumun quraanka hadi yani hadi la giibiye ler jus ma aha sodon jus kalkun tulusya may nagde tumun jus oo kale wa tumun jus meelka egin nagna giyaasoy kalkun yani wa kay fashaka may dhibey dalika almadkuuro madkuurkaas kaase wa dhibi calayhim alal asaabi dhibi oo tumun jus amin harinku hal akriyo isade wa dhib maaha sa isareg mana wagaal wasaabti merena ayuna ayu waxidin mina waxidna una noomid eh yudigu huwa waxidka awoode alika dalika kaas awoode ulusulquraan dalika kaas ulusulquraan lanka awoodaw ew ya rasuul allahi ma awood mana lama noomid ulusulquraan hamin kasta rikor ma noomid ew fagala nabiy naumay kagoolayen saas ma e sisinfaamta ma e kul huwa allahu axadun allahu samadu suuradiyaadeye sulusulqur'aani qur'aanka sulusi eh quraan sidmira filimgibi meelo kumid jarshado akidiyalmidasua fadlagaasaletukolkan gulwaladiwa rawa lbuaariy buaariy adis uriyey waanhu an abi saciidin lay abu sacid lakdaajirnay ana rajula rajulkao sami adeegi rajulan adeegi rajulkaaso yadra akriya gul huwa allahu axadun yuradid rajul rajulki kanagnaga ha asurata kanagna surada gul allah kanagnaga falama asbaxa falama asbaxa rajulu rajulki marki waa barisriya ja rajulu rajulki wala dheegayseedi ilaa rasuuli inseedi fadakara sheegi dalika takraara kanagnago lankan surudan kanagnaga lahu linabiyin sheegi wakaana rajula rajulki waa lamid yataqaalo usa oo yaraytidi waa lamid yadunu maleeyeyhaa suuradii dong maleeyey wayacuduhaa qalilatan too yar ku waa lamid gulaladi ba walaa wayar waahiy wal yaraytidi oo kal weeli lankin o kudan gulalale kanag nagahay ay e gulalale kanagna dhimale waa ko dalil qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemay ka goolay lankaasaa liyaabtay oo gulale kanag liyaabtay ha runtiis waa wallahi ladi nafsii biyadihi inaha ina ul huwa allahu axad latacdil maylekaadase ulu quraan quraankas mel gibi meelo leekaadaso walba niyaabto n yaraysato gulala taas ay masalan ana rajulan rajulka ye samica dheegi rajulan rajulka ye dheegi rajulkaaso yakrau akriyaw kul huwa allahu axadun akriyaw asoo kaley mae waanhaato yuradidu kanagnagawa oo suurado leo kanangnagdi malkeraw suurada salahoket waakood yuradidu kanag nagaw haa suuradi gulalaw kanag nagaw ahiya dheegi falama asbaxa rajul rajulki saamacgahay ki wala dheegay marki waa fariisidiya jaa ila rasuuli lahi nsadi sala lahu alay salam fadakara rajul rajulki sheegi dalika takaara kanagnago lankan okudon gulalalay kanagnagaay ya in sheegi lah linabi in sheegi okudon lankan gulalalay bro kanagnagaay usari wakaana arajula rajulki waa lamid rajulka saamacga o adi rasuulka lankan sheegay yataqaalo yaraysaday ha as kul huwa allahu axadun yaraysaday waa lamid gulalagokunankananag wala wayar walyara sidoo kale lama yadunha wayacuduha galilatan walyartan maray mana oo lanka okudon may rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay ka goolay may kanag nabdii may saasan weli lanki mal erne lankinay ladi welib rasulka na dhaarina dhaari wallahi ladi inaha ina gul huwa allahu axadun oo lankan sudan kanang atacdilmayleekaadas sulus alqur'aani qur'aanka sulus yelekaadas kolkas soo afrido ado qur'aankido afridi sawaabsha oo kala helaabile mana fadilidi saas rawa lbukaariy bukaari xadiiskana weriyey وan abi musa abi hurayrata radi allahu taعala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam qaala rasuulka may ka goolay fi kul huwa allahu axadun may ka goolay rasuulka inaha ina kul huwa allahu axadun suuradiyeede tacdil may leekaadasa sulus alqur'aani qur'aanka sedmeel marki langibi meelo leekaadasu oo yani saasu dawaabki oo adoo guraanka mel air meeli oo kale jarkefadeal rawa muslim muslim iyo waadii uriye an anasin radi allahu taala anhu ana rajula rajulka o gaala rajul mele ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo inian uxib waa bajeeleer hadi suurata suuradan tan ay jeelab may sura kul huwa allahu axad suuradie waa bajeeleer manaha suuradan tan eh. qaala nabiy nauma jawaabay ina xubaha xuba kul huwa allahu axad kul huwa allahu axadun jeelantiye wa adakala huwa xubuga geliye ka adina kageliya aljanata kageliya suurad adjeedati daraadiye quraan yani jecelkaasa kageliya bay wele sifat raxman ala raxmaan tilmaamo shay iya ku sheekoyaas ilaahay waaxid waay axad waay yani walma dhalna walna oya yani waanama dhalna usun walma dhalna langalamaunamajar tilmaantidas alla subxaana wataala la kusheekoyaa suuradlon kal rajulkumaeraynian waxibu jeela hadi suurad kaa jeela may suurad kul huwa allahu axad uma jeelo qaala nabi mara ina xubaha xuba kul huwa allahu axad kul huwa allahu axadun jecel shaye adakala huwa xubuga geliye kaada janata jilakajiye rasul rawa tirmidiy tirmidiy adidka wuriy qala tirmidi mari adidun ada adidun hasan wa warawa ma yuriy adidka albukaariy fi saxi saxi bukaari bukaari saxisha guri tacliigan hal xadidka mucalaq lakuweri mucalaq may leray ma xudifa min awali sanadi sanadki awal shay walila hadafi horta adidka ada tirmidiya wuri bukaarina tacliiga kuriyo sanadka awal shay hadafay mana yani wa kisaas tacliiq may lere xadiidka ogl batr qala albukaariy qala rasuul lahi oo kale msay kaasa tacliiq lere abajanaga o kale tacliiq waay sanadki dhon wal halafi raawi wala weriyaay dhon ma leh bukaari oonay garna garna haya qala rasuul lahi leh kalkun daskilasanka jaran aawe saxaabigii aawe kikale aawe daskilakuri dhon magunyig kalkun sanadk sanadka ogulka walilkadafi ya tacliiq lere tacliiq lbukaari suna saai le waliba ala sikati jazmi kasocdo wa lakin wali ala sikati tamriil kasocdo baarbaaron baadan kadaler an cukbat bni camirin boosi murugna an cukbat bni camir radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay alam taraad maragne aayaatin maragne aayaadkaasoo unsilad ladijiyey hiya aayaadka hadi laylata fi hadi layla lam yura landijina miluna mil aayaadka ada walisha landijin may aayaadka ul kul acuudu birabi lfalaqi wakul acuudu birabi nnaas waay adarmayla manahe yani mucawadaten labadii suura leeraay ay ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may golay alam taraad ma aragnay aayaatin aayaad ma aragnay aayaadkaas oo unsilad hiya aayaadka lahadijiyey hadihi laylata fi hadihi layla layladan tangadhatiya lahadiji ma aragnay lam yura lang aragnay mitluhuna mitlu aayaati aayaadkaas oo kale lang aragna qadba welisho lang aragna may aayaad kul acuudu birabi lfalaqi iyo wakul acuudu birabi nnaas lamadaas masala lamadaas aayadood yani ilaa tumi dhor tumi ko yani hana suaya hanasa lahadiji welishona mitlsho ma lahadijine rasul yani o milhuna fi tacawudi fi listicaada megengalow ahaan suuro oo la migangalow lamadaas suurenka mu yani aayaadnka muhimsana rasulka yani lam yura lang aragna milhuna mil aayaati aayaadkaas oo galqabda weliso lang aragna fi tacawud ya langlijee migangal ahaan mana lamadaa suur ya inti la migangal yankafaylew so lamada suur may kul acuudu birabi lfalaq iyo wakul acuudu birabi nnaas rawaa ma yuri adesani yani wa muslimun imaamu muslim iyo wuri وan abi sacيidin الkudri رadi الlahu taعala anhu qala qala may kagole abu sacيid kana رasuul الlahi sala الlahu عlyه وasaلam ini diluna fi tacwid tadbir adisade kana rasul الlahi sala الlahu عlyه وasaلam ilahi rasulkii hodaan may haaday yatacawad ki megangalaw ya haadi min aljani jan ya ilahay kumegangalaay wacayn اlinsani bin adam ilis ya ilahay kumegangalaay حata naزlat اlmucawadatani lamadi mucawadatayn kila lahafudiji حata naزlat ilaha kudegaano almucawadatani akudegaan falama nazalata mucawadatenkas marki adegen akada nabiy nabo gobday bihima bil yani mucawadatayn iya gobsadi wataraka nabiy kutabi ma wa kutabi siwahuma siwa lmucawadatayni rawa tirmidiy wa adis kuri waqala tirmidi mer adisan hasanon wa وan abi saciidin alkudri radi lahu taala anhu qala abu sacid may kagolay kana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahay rasulka may hadi yatacawad huwa rasulka imen galaw min aljani janiya ilahay kumengala wahuwa ljin bifatxi nun jani bitasdidi nun jani nontalishe wahuwa ljin qala lahu taala waljana khalaqnaahu min qabl min naari samumi sa ilahay janka jinalelng jinigaasa ilahay kumengala i wa cayn linsani wa min cayn linsani bin adam ilisiyan honta ilaasa ilahay gumid aya ilahay kumengalayo adkaara fitrja rasulka inti suryaalka nandiji oo adkaar o oo jinigaaso ilahi kukumen gala ilaaso ilahi kumen gala akriyaay yani falama xataa nazalat ilaha ku degan almucawadatani lamadon m suurate suurateynka mucawadateyn era ilaha ku degan falama nazalata mucawadateynka marki hadegeen ya akada nabiy nabo gobsadi bihima bilmucawadateyn gobsadi wataraka anabiy nabo kutabi ma walaagi siwahuma siwa lmucawadateyn mucawadateynka waliyahridon kutabi a rawa tirmidi adiskan wuri qaala tirmid mari adis ada adis hasan وan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alيه wasalam qala rasulka may kagolay min alqur'aani qur'aanka may kuba yani kubacla ahaadey suratun suriya kumid haati halaatuna sodon ah yani wa kay aayatan min aayatin shafacat shafacat o lirajulin rajulin shafacat ay rajul sha shafacat rajulka akrijan hataa gufira lahu lirajuli rajulkaas inti lagu dhaafa wahiya suuradiyeede tabaaraka aladi biyadihi lmulku wa kawaamay wuri adiska abu daud wuri watirmidiy wuri وaqala tirmidi may golay xadiثun hada xadiثun xasan وafi riwaayati abi daud tashfacu shafacata lirajulin rajulki akii jariya shafaacaso mana lanki laazimi jari an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alيه wasalam qala rasulka may ka golay min alqur'aani qur'aanka may ba kubaclaha suuratun suurado iya kumid haateen talaatuna sodon ah suuradaasoo sodon e aayatan min aayatin ay sodon aayadood eh shafacad hiya suuradiyeede shafaacase lirajulin rajul yan shafaacaat rajulkaas oo yani lirajulin rajul yan shafaca rajulki laazimaayo xataa gufira lah lirajuli rajulkaas indilinku dhaafa fi aki jary waya suuradiyaade tabaaraka ladi biyadi lmulku suuratuka suurat lmulki sawama yuri xadiikan abu daawud watirmidi wuri qala tirmidi may kore xadiisan hada xadiisan wa xadiiskaas xasanan darjidin wafi riwaayati abi daawud tashfacu shafaacata lirajulin waday shafaac mahay maadihay admulaara tashfacu lirajulin an shafaacas wacan abi muusa an mascuud albadri radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qaala nabiy noomay ka gole man kofana ana gofki gara huwa manka akriyo bil aayatayni lama aayadood akriyo aayateenki lakasaay aayateenkaasoo min aakhiri suurati lbaqara suurat lbaqara aakhirsa ku ahaadeen akriyo fi laylatin layla fisa akriyo kafata lamadaa suura kaafiyayan ho mankaasa kaafiyayan mutafakun caleyh man gara lanki akriyo rasulka sala lahu alay salam bil aayatayni lamadi aayadood lanki akriyo aayateenkaasoo min aakhiri suurati lbaqara surat lbakara aakirsa ku ahaaden lanki akriyo fi laylatin layli kisi akriyo kafata lamada suura kaafiyaayan uman kaasa kaafiyaayan yani ljini walinsiya ku kaafiyaayan yani waakusuba fasiray firi diila maylere kafata culamadu may kafasiren kafata lamada aayadood kaafiyaayan amana rasul laa yukalifu lahu a kaafiyaayan ho oh, manki oo oh, akriya kaafiyaayan almakruha walba lakaadaw tilka laylata fi tilka lail layladaas saasa dhasiya walma ku kaafiyaayan wakiila may lere kafata lamada suur kaafiyaayan hu manki kaafiyaayan min qiyaami lail leilka kumawshay ku kaafiyaayan waa min kumawshay salaatuleilka kaafiyaayan walal وan abi hurairata radi alahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasul may gole laa tajcaluu buyutakum guryaalkin welen maqaabira kalmaqaabiri gabriyaalo lanka cibaadaysadaan oo kale welen ahe may wali ina shaydan shaydan yanfiru roore min albeyti gurig roore aladi beytkaasoo tugra la akriya fi fi lbeyti suurat lbaqara laka akriya suurat lbaqara gurig laka akriya shaydan magala waay e korku guryaalki qur'aana ka akriyawna fadiladion rasulkana baraay sala lahu alay salam ana rasuul lahi sala lahu alay slm gaar ahaan suuratul bakar ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasulka may goole laa tajcalu n weelen buyutakum guryaalki n kuweelen makaabira gabriyaala mitla almakaabiri mana makaabira mitla almakaabiri gabriyaalo oo kale n kuweelen fi cadami salaati salaad laan gabra mila kaibaado kutukude ama qur'aana ka akriye taas oo kale n kuweelen mana bal kutukuda qur'aana ka akriya may weli ina shaydaana rasulka celo wala qur'aanka lanka akriya makaabirlan kuwelan mayba guryaalka ina shaydaana yanfir huwa shaydaan roore harare min albeyti gurig roore aladi beedkaasoo tugraw la akriya fi fi lbeyti suratlbaqara lanka akriya sawa muslima muslim iyo waadilkana weriyey wacan ubay ibni kacbin radi allahu taala anhu kaala ubay may ka goolay kaala rasuul sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha may ka goolay ya abalmundir abalmundir atadri kasaase ayu aayatin aayad oo min kitaabillahi taala kumide eh? aayadaas oo macaka macag ahaati waay an ubay bni kacbin radi alahu taala anhu qala qala rasuul lahi